بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الناظم رحمه الله باب ظرفي أي هذا كان باب ظرفي ظرف باب كيسي وي ظرف وحليه هي أسماء يمقعي يوليه ظرفka waxaa la dhahdaa mafcuulu fiihi baa la dhahdaa almafcuulu kii ficilka la sameeyey fiihi isaga dhexdiisa mafcuulu fiihi baa la dhabaa mafcuulu fiihina waxaa u yaqaanaa nimanka loo yaqaano albasriyiin waxay u yaqaanaan mafcuulu fiihi bay u yaqaanaan waxaa kale oo la idhaahdaa cafwan mafcuulu fiihi waxaa u yaqaanaa ha kuufiyiinta u yaqaanaa kuufiyiinta ayaa u yaqana basriyiin baan kuufiyiin basriyiintuna waxay u yaqaanaan daraf waxaa kaloo la dhahdaa maxalna waa la dhahdaa sifana waa la dhahdaa afartaa magac baa isaga iskale in mafcuulu fihi la dhaahdo oo kuufiyiintu ay u yaqiinaan iyo in la waa daraf oo basriyiintu ay u yaqiinaan iyo in la dhahdo maxal iyo sifo afartaa magacba waxaa iskale dharafka midna ku baraarugsanaada oo mafaaciishu waa shan afar baan horey usoo qaadanay kana waa kii shanaad waxaynu soo qaadanay mafcuulun bihi waxaanu soo qaadanay almafcuulu lmulaqu waxaanu soo qaadanay almafcuulu liajlihi waxaanu soo qaadanay mafcuulu macahu sooma kan markaa u mafcuulu fiihi weeyaan afartaa magaaba saga iskale darafka xagga luqada waxaa lagu dhahda alwicaa waa weel weel wey alwicaa waa weelayn wey xagga istilaaxana dee kutubta horan kusoo waa ismu zamani aw ismu lmakaani calaa taqdiiri fi waa zaman magicii ama makaan magicii oo ku sugan fi qadaristeed fi macnaheega la qadarinayo almansuub calaa taqdiiri macnaa fi baa jurimigu odhan nimanka manaaiqada la dhahdaa way diidaan manaaiqada way diidaan shayga haddii la tacriifinayo dee xukunka in la geliye maa tacriifka iyo waa laba shay bay kaliyiin marka in isdhex geliye maha bay dhahdaan markaa sheekhaana ajrumiguna wuxuu ku socday xukunkiisii oo mansuubaaba kugu tacriifiyey soo magaa weydiidaana waxay hahdaan wacindahum min jumlati lmarduudi an tudkhala alaxkaamu fi lxuduudi waxaynu ku gaari doonaa insha allah mantiqa sulam munawraqa ayaa saa idhahda qaybihiisa laba qaybood baa qaybiya dharfu zamaan wa dharfu makan waa dharfu zamaan iyo dharfu makan de inta waad ka dheregsantihin dharfu zamaan iyo iyo dharfu makan labadaas baa loo qaybiya dharafka loo yaqaano dharfu zamaanka darafka loo yaqaano darfu zamaanka mutlaqan ba isaga waa la nasbiya darafnimaa lagu nasbiya ama mubham ha ahaado ama mukhtas ha ahaado farqi male mar haddii daraf zamaan aad aragtid maxaad samaynaysaa ya sawaan fiihi almukhtasu walmubhamu xukunkaa nasbaha ayaa u siman ama mubham ha noqdo oo mubhamka maxaa looga jeedaa dee kuma tusinayo qadar zaman kamida oo mucayana kuma tusinayo ya sida laxdo oo kale imika laxda xiin saaca ya ega laxda oo kale dee waa mubham weeyaan xiin waa maxay dee waa mubham weeyaan mana mubhamayn mubhamkaa laftiisu ama nakiro ha noqdo ama macrifo ha noqdo iminka tun oo kale waa nakiro iyada oo haddana mubham ah xiin waa nakiro isagoo hadana mubham ah saaca waa nakiro iyadoo haddana mubham ah ama macrifo ha noqdo sida alxiin iyo allaxda kolkaa macrifa noqonaya lakin mubhamkii kama bixin markaa darfizamanku ama mubham ha noqdo oo wt zaman mucayan ayaanu kutusinin ama zaman mucayan ah ha kutusiyo oo qadarkiisa de la garanayo mukhtasku waxaa la idhahdaa waa ka kutusinaya maa dalla calaa zamanin mucayan zaman mucayana oo macluum ayuu isaga kutusinaya oo tusaale ahaan waa calamba de mukhtas wuxuu ku noqon karaa waa calamba calam wey suntu ramadaana ka waran iminka ramadaan ramadaan de zaman mucayana waa mukhtas wey waa mubham ma mubham ba mase waa mukhtas ya waa mukhtas sheekh oo mukhtasna maxaa ka dhigay dee waa calam waa calam ama alhawato sida sumtul yawma maantaan soomay maanta ama idaafo ictakaftu yawma aljumuca ah markaa darfu zamaanka waxa u siman baan idin idhi xukunka a in la nasbiyo sawaaun kaana mubhaman aw mukhtasar ama mubham ha ahaado ama mukhtas ha ahaadee haddii aad aragtid darf darfu zamaan a maxaa la samaynayaa waa la nasbinaya isaga masle fahna intaa culimo darafka loo yaqaano darfu makaanka isaga mar kasta isna la nasbin maayo isaga oo mukhtaskiis iyo mubhamkiisu isaga isku mid ma aha darfu makaanka saddex shay baa laga nasbiya saddex shay ayaa laga nasbiya saddexda shay kaga horeeya waa mubhamka kagu horeeya waa mubhamka mubhamna waxaa la dhaha ma laa yakhtasu bimakaanin bicaynihi waa waxa aan gaar ku ahayn makaan gaara sida asmaadii loo yaqaano asmaaujihaad asitaynu soomana soo garanaysaan fawqa iyo taxtay iyo yamiin iyo shimaal iyo amaam iyo ama hortaada hortaada waa in la halgey ya waa yahay khalfa xagga dambe xagga dambe waa ilaa xaggee markaa waa mubham soo ma waxaa kale oo laga nasbiyaa darafka loo yaqaano darfu makaanka asmaa lmaqaadiir waa asmaada loo yaqaano asmaa lmaqaadiir waxay ku tusinayaan masaafo macluuma amridiguna kus sida miil iyo farsak iyo beriid iyo amridigana kuso marnay soo ma amridigana kusoo marnay kaana waa laga nasbiyaa waxaa kaloo laga nasbiyaa maa kaana mushtaqan min masderi caamilihi caamilkiisa masderkiisa wixii laga soo ishtiqaaqday waxaa isku mid ah isaga maadadiisa iyo maadada caamilkiisa isku mid ah oo meel laga soo wada qaatay jalastu majlisa saydin ka waran waa darfu makaanka miimiga ku baran doonaa kaasina maxaa la samaynayaa waa la jalastu majlisa saydin qacadtu maqcada zaydin ah, wa anaa kunaa naqcudu minha maqaacida u fiirso naqcud waa caamilkii sooma maqaacidna waa maxay waa darafkan aynu nasbinayno darf makaankaa soo maa naqcud min alqucuudi baa laga keenay maqaacidana min alqucuudi un baa laga keenay labadooda maan meel laga wada keenay waa laga wada keenay laakiin waa waa kala duwan haddii yani waxa weeyaan siiqadiisu ayna iswaafaqsanin siiqadooda hadii ayna iswaafaqsanin oo tamasterka ayna ahayn in fi lagu jiro ayaa waajib noqonaysa in fi lagu jiro ayaa waajibaysa waxaad iska tiri tusaale ramaytu fi maqcadi camrin iminka ramayti iyo maqcad ma isku mid ba de isku mid maa maadaama oo ayna isku mid ahayn fi baa lagu jerayaa khulaasada hadalku waa maxay baabkani magacyo ayuu leeyahay mafcuulu fiihi waa la dhahdayo kuufiyiin baa u yaqaana daraf waa la dhahdayo basriyiin baa u yaqaana maxal waa la dhahdaa sifana waa la dhahda afartaa magac buu leeyahay luq ahaan waxaa alى taqdiri almamun alى taqdiri almaضmun alى taqdiri macna fi masla fahnay qaybihiisa labaa loo qaybiyaa waa darfu zamanin wa darfu makanin darafka darfu zamaanka la dhaahdo waa mulaqan sawaءn kana mubhaman aw mukhtaصa farqi male darafka darfu zamanka la dhao isaga waa la nasbinaya amaa darafka loo yaqaano darfu makaanka saddex baa laga nasbiya saddexdaasi waa maxay ka koobaad waa almubhamu waa ka mubhamka mubhamka weeyaan waa wax mucayana wax aan kutusinahayn ka labaadna waa asmaa almaqaadiir addaalla calaa masaafati macluuma sida farsak iyo beriid iyo miil iyo mayl maaha taskal waa miil mayl mster bu kaa noqon so kal saddexaadna muxuu ah maa kaana mushtaqan min masteri caamilihi caamilkiisa masterkiisa wixii laga soo ishtiqaaqay waxa isku mid ah ficilkan meesha yaalla ee caamilka ah iyo darafkan daraf makaanka noqonaya ayaa isku mid oo isku lafdi ah meel baana laga soo wada qaatay jalastu majlis zaydin qacadtu maqcada zaydin somaynaan fahmin darafkii darfmakaankiina waa kaa caamilka ku camal falaya saddex baa ku camal fala ficil waa ku camal falaa oo inagaa tirinayni master wuu ku camal falaa master baa ku camal falaa xitaa ya cajibtu min darbika alyawma garaacaga maanta ad la yaabay cajibtu waxaan la yaabay min darbika garaacaga alyawma maanta ad garaacday alyawma maxaa nasbiyey darbika baa nasbisay soo waa waxa kale oo ku camal falo oo nasbiya waصfiga waصfina waxaa lasla yidhaahdaa shan ismu faacil ism mafcuul amhilat mubaalaga ismu tafdil sifa mushabaha soo ma ana daaribu zayda alyawma alyawmada maxaa nasbiyey daarib ismu faacila nasbiyey saddexdaasba way nasbiyaan alficlu wاlmasdaru iyo wاlwaصfu masl fani ya culimo kaasina waxa weeyaan waa caamilkiisi nasbaha la nasbinayaa saddexba u noqon karaa inay ka muuqato sida alyawma oo kale iyo in lagu qadaro sida ladaa oo kale iyo inay maxalka laga iclaabo sida xayu oo kale xayu waa mebni sooma waa mebni saddexdaaba waad ka kartaa iyada lafteedana oo waxa weeyaan nasbahaad nasbinaysaa mid daahira ay noqon kartaa mid muqadara ay noqon kartaa mid maxalka ayay noqon kartaa u fiirsada bal وضرف نوعاn فضرف أزمنة يجري mع الdهر وضرف أمkنة والكل منصوب على إdmار في فاعتبري drف بhdا واkتفي والdرف drفkii نوعaani ay duu نوعayni laba نوع mid u صاaحiib a ah weeyi فضرف drف أزمiنة y drف أزمiنة زmno iyo xiliyo drفkood weeyi زmnkaasoo yجrي socon y huwa زmnku maca الdhri xiliga mciisa socon wa darfun daraf weeyi wa darfun darafna amkinatun ay darfu amkinatin makaano iyo boosas iyo meelo makaankood weeye wlkullu dhammaan mansuubun waa la nasbin calaa idmaari macnaa fii fii macnaheega qadaristeeda ayaa lagu nasbin factabir fiiri oo tixgeli adarfa darafka tixgeli bi haadaa madkuurkan laguu soo sheegay u tixgeli oo ah in macnaa fii laga dhex dhandhaminayo waktafi kuna kaaftoon oo meel kale waxa ka raarraadini da u fiirso ku kaafsan cid kale waxbaa weydiin bu kuleeyahy halkaa sheekhu wuxuu inoogu magac dhabay aqsaamta uu leeyahay darafku waa laba nooc waa darfu zamanin wa darfu makanin sida loo nasbinayo iyo qaabka iyina waynu kala tafsiilina sooma ku noqosho male laqmadu maan la soconana waxaa kaluu inoo sheegay walkullu mansuubun calaa idmaari fi waa maxay dee fi lafdi ahaan looma keenayo laakiin fi macnaheedii baa laga dhex oo daraf macnihiisu waa maxay waa wicaa waa weel wanayoo ya hadda markaad leedahay jalastu waxaan fadhiistay amaama almasjidi baa fadhiistay fadhigaaga ayaa koobay juluuskaasi de amaamo soo maha ya marka ficilka waxaa laga maarmaana inuu dhex dhaco min zamanin iyo makaan inuu zaman iyo makaan dhaco zaman hadduu dhaco dee darfu zaman wey makaankiina waa darfu makan buu noqonaya marka ficilka soo dhaca labadaas inuu hela waa laga maarmaan boosuu dhex dhaco iyo waktigu dhacode waktigii waa darfu zamaan booskiina waa darfu makaan ma isla fahni markaa muxuu noqonaya wicaa weel weel buu noqonaya ficilkaasi waxaa koobaya makaanka iyo zamanka maslanainta wadarfu waa mubtada nawcaanina waa khabarkii adarfu waa mufrad nawcaanina waa muhane wa min axkaami lmubtadai walkhabari atataabuqo mubtadaha iyo khabarka axkaamtoodina waxaa kamid ahaa inay ismutaabaqeeyaan fi lifraadi wa fi taniyati wa fi tadkiiri wa fi taniisi wa fi ljamci maada tujiibuun ya ah, mudaaf ayaa he ayaa xadfa sooma ka hore waad odhan kartaa qisma dharfi nawcaani waad odhan kartaa ka dambana waad odhan kartaa malaa ka damban baad la fahantaane waa dharfu darafki nawcaani ay duu nawcayni laba nooc midu saaxiib ah weeye fa dharfun dharaf fa dharfun hore azmino darafkeed weysa waad odhan kartaa ama fa darfun darf azminatun ay darfu azminatin azmino iyo xiliye iyo waqtiyo darafkood wey zamaan baa azmino lagu jamciyey azminadaasoo yajri soconaya ay huwa azminadu azmin muanad baad moodaa haddana huwaad u elisay waa sidee darafnimaa laga dhexnanaminaya ila darfun ba ay ayaa ahaa sooma maca dahri xilliga iyo waktiga la jirkiisa ayaa u soconaya wadarfun darafna amkinatun ay darfu amkinatin makaano iyo boosas iyo meelo darafkood weeyi mnbasidan walkullu dhamaan mid kasta labadan kamid a waa lasku ayalafigin kul al ma la gelin karaa mise lama gelin karo ma la gelin karaa mise lama gelin karo kulli iyo bacdi iyo sida raajixa bay leeyihin culimadu lama gelin karo sida raajixa lama geliyo ibn hishaam baa hawlaa ka warama walkullu dhammaan mansuubun waa la nasbinaya calaa idmaari fi calaa idmaari macnaa fi fi macnaheega qadarideedaa lagu nasbinayaa marka fi macnaheedaa laga dhexnanaminaya wey factabir tixgeli oo fiiri adarfa darafka tixgeli bi haadaa madkuurkaa sheegay u oo ah in macnaa fi laga dhexnandhaminayo waktafi kuna kaaftoom kuna kaaftoom iktafi iktafa yaktafi iktifaa waa khumaasi waktafi waa ficla mar weliba o dee waa xadf xarfulcilla kasradaasi ayaana tusinaysa in meesha ka go-an halkaa wuxuu ku sheegay darafka labadiisii qaybood halkana wuxuu ku sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala amtile iyo tusaalayaal buu ku sheegaya saddex tusaale waxa iska leh darafka loo yaqaano darfu zamaanka mukhtaskaa darfu zamaanka mubhamkaa laxdo iyo xiin iyo saaca iyo kuwa waxbaba kamuu sheeginba total tusaalayaasheedii saddexda tusaale u horeeya waxa iska leh darafka loo yaqaano darfu zamaanka ee mukhtaskaa mubhamkiina muu tusaalayn inta kalena waxaa iska leh darfu makaanka iskale markaa darfu makaankana kii mubhamkiiunbuu sheegi doonaaye ma kana mushtaqan min masteri caamilihi iyo asmaamaqaadir adaalata calaa masaafatin mucayana kuwaama sheegay uu ka tegaya taqulu waxaad odhanaysaa saama waa soomay khaalidun khaalid waa soomay ayaaman maalmo ayaa uu soomay waqaaba waa maqnaaday ey huwa khaalid waa maqnaaday shahran bil buu maqnaaday wa aqaama waa nagaaday ey huwa khaalid caaman sanad buu nagaaday wa waa ahaaday zaydun zayd wuxuu ahaaday kaa'inan mid ku sugan fowqa sadxi masaajidka saanqaafkiisa saanqaafkaa dushiisa walfarasu faraskii faraskii alablaqu bacaad madowga ahaa kaa-inun wuxuu ahaaday taxta macbadin macbad hoostiisa ayuu ahaaday riixu dabayshii habat way dhabatay ay hiya riixdu yamnat almusalli ka tukanaya midigtiisa ayaa ay ku dhabatay wa zarcu dalagii kaa wuxuu ahaaday tilqaa alxayaa roobka mahigaanka ah muqaabilkiisa roobkii almunhalli shubmayey wa qiimatu lfidati fidada qiimaheedu kaa'inatun waxay ahaatay duuna qiimati dahabi dahabka qiimihiisa mid ka hoosaysa wa camrun camar kaa'inun wuxuu ahaaday hama halkaa ee fadnu u dhowow minhu camar u dhowow oo waqrub u dhowow minhu camar u dhowow wa daaruhu camar daartiisu kaa'inun wuxuu ahaaday harbiya faydi basra magaalada basra biyo shubkeeda biyo shubka galbeedkeeda ayuu ahaaday wa naqluhu camar timirtiisuna kaainu wuxuu ahaaday sharqiya nahri mura ninka mure la idhaahdo webigiisa webigaa berigiisa ayuu ahaaday maadka waa tusaalayaal markaa tusaalayaasha sheekhu inoo sheegay saddex waxaala baan idin idhi maxay darafka loo yaqaano darfu zamaanka weliba waa ka mukhtaska a ah. kii mubhamkii waxbaba sheekhu kama suntu xiinan waa mubhamde suntu waqtan waa mubhamde saama khaalidun khaalid baa soomay ayaaman maalmuu soomay u fiirso ayaaman waa jamcu yawmin yawm baa lagu jamciya ayaam sooma waa dharfu zamaan ywm waa dharfu zamaan saama waa ficil maadi khaalidunna waa faacil ayaaman maxaad odhan mansuubun calaa darfiya azamaniya caamilkeedu me halkuu ku tacalluqaya daraf saam ku taaluqaya saam ku taaluqaya intii ajrumiga soo garan maysa man ujeeda intii jaariya majruurka aynu odhan jirnay mutacalliqiisa waa la gooyaa waa jinuma loo gooya intuu masna loo goynaya hadduu khabar dhaco hadduu silo dhaco hadduu sifo dhaco hadduu xaalo dhaco intii waajib loo goynaya isagana wula socdaa ila magac isla lahaa inay wadaagi jireen maxay wadaagi jireen shibhuljumla mana labadood wadaagi darafka iyo jaariya majruurka wadaaga haaba waa maqnaaday zayd shahran bil buu maqnaaday ashhur baa shahran waa maxay waa darfi zamaan sheekde weliba waa mukhtasar dee bisha waa la garanaya wa aqaama bakrun bakr baa nagaaday caaman sanad buu nagaaday yuu muraadif uyuu la macno yahay sanada soo ma waa darfu zamaankii saddexdaasi ayaaman iyo shahran iyo caaman yay tusaale u yihiin darfu zamaanka mukhtaska kii mubhamki waxba kamutaaban inta kale ee soo hadhay waxaa iskale darfu makaanka mubhamka ka mukhtaska isaga lama nasbiyo iska ilaali darfu makaanka mukhtaska ma la nasbiya ya sallaytu lmasjida almasjid muna darfu makaanayn waa darfu makaan ma iska nasbina maxaa fii baa lagu nasbinaya sallaytu fi lmasjid waana kitaabkii mutamimadi kusoo marnay haddii aad aragtidna maxaa lagu nasbinayaa min baabi tawasu ama niscu lkhaafid watii lo odhan jira soo ma halkaasaan kusoo marnay bata zaydun fawqu ka sheega ee fawqa fawqa satxi lmasjidi masaajidka saanqaafkiisana saanqaafkaa dusheeda fawqa markaa waa daraf waana darfu makaan waana xagga sare de waa mubham waa xagga sare garan maysi de meelay ku dhamaanayso u fiirsa laakiin baata laba macnay leedahay baata haddaynu ka macnayno wuu ahaaday waa min akhawaati kaana tansib isma watarfac alkhabar haddaynu nano baata wuu baryaynaa de faacil keliun bay qaadan marka faacil keliun bay qaadan wlfarasu faraskii alablaqu ablaqa waxaa la dhahdaa waa ka cadaanka iyo madowga iskuu jira waa kii barabaraha lahaa ya kii bacad madowgaa weeyaan madow barcad ber madow saas bu iskugu jira bacad madow baa la dhaha waxayna kasoo hoos jeedaa dee taxti maxay fawqay kasoo hoos jeedaa ayay kasoo horjeedaa macbadna waa nin magicii wey marka alfaras waa mubtada ablaqna waa sifo taxtana waa daraf darafkaasi wuxuu ku tacalluqaya waajib lxadaf waayo khabar buu dhacay de wariixu hadat faacilkii waa hiya yamnat almusalli bimacnaa dhinaciisa midig weeyaan dhinaciisa midig weeyaan markaa yamnadaasi waxaa lagu nasbinaya darfu makaan waana mudaaf musallina waa mudaaf ilayhi waa ismi manquus weeyi darafkaasi ayaa ku tacalluqaya waajib lxadaf waayo khabar buu abar buu dhacay azarcu tilqaa alxay almunhalli zarcu waa wax kasta oo la eh, beero wey kulu maa yusrac min alaqwaat baa la dhahdaa azarcu waa iska mubtade tilqaaa waa muqaabil baa loo jeeda walamaa tawajaha tilqaaa madyana ay muqaabila madyana bimacnaa muqaabil wey azarcu waa mubtade tilqaana waa darfnima lagu nisbiyey tilqaa mudaaf alxayana waa mudaaf ilay tacadur weeyaane atacadur baa u diide waa lagu qadarayaaye waana roobka mahigaanka a ah la dhahda alxayaa almunhanna waa sifa lilxayaa buu u yahay darafku wuxuu ku taaluqaya waajib lxadaf waayo khabar buu dhacay qiimatu fidati duna dahabi qiima waa mubtade qiimatu mudaaf alfidatina de waa mudaaf ilayhi duunadaas waa darfu makaan duuna mudaaf adahabina waa mudaaf ilayhi darafkaasi ayaa ku tacalluqaya shay waajibulxadaf waayo khabar buu dhacay wa hama camrun camrun waa mubtade damana waa darfu makaan waxaana lagu ishaaraa ismu makaanka baciidka ah, makaanka baciidka meesha fog baa lagu ishaara fadnu minhu u dhowow ninka camar la idhaahdo si aad cadihiisa iyo waxyaalaha uu bixinaya waxaad ka qaadatid uqrubna iska cadfo tafsiir wixii la odhan jiray weyan waa isku midun oo waxay ka timid dana yadnu waa idaa qaruba ila shay markuu shayga u dhowaado daaruhu garbiya fayd lbasra daaru waa iska mubtade daaru mudaaf arbiy daaruhu daaru waa mudaaf aduna waa mudaaf ilayhi harbiya waa darfu makaan darfnimaana lagu nasbiye waana mansuub fatxada wataa ka muuqata waana mudaaf fayd waa mudaaf ilayh fayd mudaaf basrana waa mudaaf ilayhi wuxuu ku tacaluqayaa darafkaasi qarbi ihi waa shay waajibulxadaf waayo khabar buu dhacay wanakluhu waxay ku cadfan tahay xagga hore khabarkeegii sharqiya waa darfu makan mansuubun calaa darfiya sharqiya mudaaf nahri mudaaf iley nahri mudaaf murana waa mudaaf ileyh waxa udiiday waa calam maca taaniif allafdi soo ma ila waa ismaala insarife wuxuuna ku tacalluqayaa darafkaasi shay waajibulxadafa waayo khabar buu dhacay intuu mayna basidayn markaa saddexda tusaale un ka reeb waa darfu zamaan mubhame eh, eh, darfu zamaan mukhtasa wey inta kale soo hadhay waa darfu makaan mubhame weeyaan markaa darfu makaan saddexdii kale wuu ka tegey taquulu waxaad odhanaysaa saama waa soomay khaalidun khaalid waa soomay ayaaman maalmo ayuu soomay waqaaba waa maqnaaday ay huwa khaalid shahran bil buu maqnaaday wa aqaama waa nagaaday ay huwa khaalid caaman sanad buu nagaaday wa baata waa ahaaday zaydun zayd kaa'inan mid ku sugan fawqa sadxi lmasjidi masaajidka saanqaafkiisa saanqaafkaa dushiisa walfarasu faraskii faraskii alablaqu bacaad madowga ahaa kaa'inun wuxuu ahaaday taxta macbadin ninka macbad la ydhahdo hoostiisa ayuu ahaaday wariixu dabayshii habbat way dhabatay ee hiya riixdu yamnat almusalli ninka tukanaya midigtiisa ayay ku dhabatay wa zarcu dalagii iyo zaracii kaa'inun wuxuu ahaaday tilqaa'a alxayaa roobka mahigaanka a ah muqaabilkiisa ayuu ahaaday roobkii almunhali shubmayey wa qiimatu lfidati fidada qiimaheedu kaainatun waxay ahaatay duuna qiimati dahabi dahabka qiimihiisa mid ka hoosaysa wa thama ay wa camrun camar kaainu wuxuu ahaaday thama meejaa ee u dhowow adigu minhu camar u dhowow oo waqlub minhu camar u dhowow wa daaruhu camar daartiisu kaainu wuxuu ahaaday garbiya faydi lbasra magaalada basra biyo shubkeeda galbeedkeeda ayuu ahaaday wa nakluhu timirtiisuna waa camar timirtiisuna kaainu wuxuu ahaaday sharqiya nahri mura ninka mure la idhaahdo webigiisa webigaa berigiisa ayuu ahaaday waqad akaltu qablahu wa bacdahu wa irahu wa khalfahu wa cindahu ah, waqad akaltu dhabahaan cunay buu qablahu zayd hortii ku cunay wa bacdahu zayd dabadii cunay wa irahu zayd gadaashiisaan cunay wa khalfahu zayd gadaashiisa ayaan cunay wa cindahu agtiisaan ku cunay halkan sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu ku tilmaamayaa oo qaybta hore uuga soocay qablo iyo bacdu iyo lagu ka sooce wuxuu uga soocayaa daraf uma caynoobaan mid gaara ah, oo darfu zamaan uma caynoobaan darfu makaanna uma caynoobaan waa muxtamal waa muxtamil darfu zamaanna way noqdaan darfu makaanna way noqdaan qablu darfu zamaan way noqotaa darfu makaanna way noqotaa bacdu bzamaan way noqotaa darfu makaan way noqotaa sidaa awadeed bugaar ugu sheegay oo maxaan ku garagaranayaa biictibaari maa tudaafu ilayh kolba wax loo idaafeeyaa la eega haddee darfu zamaan loo idaafeeyo darfu zamaan wey haddee darfu makaan loo idaafeeyo darfu makaan wey qablo ma fahamta sheekh ya meelaha shuraaxdaad ku arkaysaa waa zaman waa makaan isagoo iyagoo shuraaxda ku odhanaya marka maxaa looga jeedaa waa darfu zamaan cayni ma odhan karto darfu zamaan bay gaar ku tahay ma odhanaysa darfu makaan bay gaar ku tahay ma odhanaysa waxaad u idaafisaa iskegaysa ila idaafi laazimaan ma ina idaafa laazimi jirin idaafa laazimi jirin hadduu darfu makaan yahay waa darfu makaan iyaguna hadduu darfu zamaan yahay waa darfu zamaan tusaalaad ku fahmi sheekh tusaalaad goorahan bad doonaysa sumtu waan soomay qabla sabti sabtida horteed baan soomay ya qabla iminka ka waran waayo maxaad u idaafisay sabtiguna darfu zamaan ahayn marka qabl waa maxay iminka waa darfu zamaan de limaada de sumtu waan soomay bacda khamiisi khamiista dabadeed baan soomay ya bacdu imika waa maxay waa darfu zamaan sheekh limaada dee alkhamiiso darfu zamaana muu daafey sumtu waan soomay itra ramadaana ramadaan gadaasheeda itra imika waa maxay waa darfu zamaan limaada dee ramadaanoo darfu zamaana muu daafeeyey khalfa shacbaana shacbaan waa maxay waa darfu zamaan maxaanu idaafeeyey khalfa darfu zamaan waa darfu zamaan ka haddama fahamtay ya darfu makaan ka waran daari daartaydu qabla lmasjidi masaajidka ka horeysa ya ka waran iminka qabli waayo waa darfu makan limaada dee darfu makaan baad idaafeeyo masaajide daari daartaydu bacdal xamaami xamaamkee ka dambaysa xamaamkumuna makaan ahayn makaan baad iminkana waa darfu makaan hadda si fiican ma u fahamteen markaa lama odhan karo waa darfu zamaan lamana odhan karo waa darfu makaan labadaba way ixtimaashaan waxa loo idaafeeyin baa laga fahmaya marka haddii darfu makaan loo idaafayo waa darfu makaan haddii darfu zamaan loo idaafayo waa darfu zamaan sida aawadeed buu ugu sheegay inta ma fahmi waasa ka waqad akaltu dhab ahaan waan cunay qablahu hortibaan cunay zayd waqad akaltu dhab ahaan waan cunay qablahu zayd waktigii ka horreeyey baan waa zaman soo waqad akaltu waan cunay qablahu zayd makaanka ka horeeyan wax ku cunay ya maalin taasina makaan kay ku dhicin waqad akaltu dhab ahaan waan cunay qablahu hortii baan cunay wa bacdahu zayd dabadii baan cunay wa itrahu gadaashiisaan cunay wa khalfahu gadaashiisa ayaan ku cunay wa cindahu agtiisa ayaan ku cunay وcinda fiiha nasbu ystamiru lakinaha bimin faqad tujaru waaynamaa saadafta fi laa tudmaru farfac waqul ywm lkhamiisi nayiru halkana wuxuu ku sheegayaa darafkaa laba loo qaybiya mutasarif iyo ayru mutasarif mid mutasarifa iyo mid ayr mutasarifa labadan bed mutasarifku waa maxay mutasarifku waxa weeyi waa waxa nasba ka faaruqa in darafnimo lagu nasbiyo un waxa aan taagnayn baa mutasarif la idhahdaa wuu ka baxaa in darafnimo un lagu nasbiyo ya mubtad buu noqon karaa khabar buu noqon karaa faacil buu noqon karaa mafcuul buu noqon karaa mudaaf iley buu noqon karaa kaas maxaa la dhahaa waa daraf mutasarif baa la dhahdaa sheekh ma fahamta inta ya ka hayr mutasarifkina waa maxay darafnimo in lagu nasbiyun buu laazimayaa sida qau iyo cawdu oo kale weligoodba waxay laazimaan maxay waa mabniyo daman baa lagu bilaya darafnimun bay laazimaan yo kama baxaanba misle fanaynta darafka mutasarifkiisa iyo hayrmutasarifkiisa maxaa looga jeeda baan idin idhi loo jeedaa darafnimo in lagu nasbiyo un ma laazime uu ka baxaa oo muxuu u baxaa nasbo kale ayuu u baxaa oo darafnimo un aan ahayno mafcuulbu ma noqon karaa maya mudaaf ilayhi bu noqon karaa waa la jeri karaa maya marfuuc buu noqon karaa mubtadinimaa lagu rafcin ama khabarnimaa lagu rafcin kaasi maxaa waa mutasarif kadarafnimo in lagu nasbiyo un laazimaano waa maxay waa hayru mutasarifta isagu waa hayru mutasarif soo fahmin inta isagoo ka baxaad mala ad doonaysa halka wadahan badhegtaa taagaysa alyawmu yawmun mubaarakun ka oran ya alyawmu yawmun mubaarakun alyawmu waa mubtade yawmuna waa khabare mayna ka bixin darafnimina ku taagnaan hadaba sheekh soo fahmin waa la rafciyey acjabanii waxa yaab he alyawmu maanta maxay noqotay iminkana faacil bay kaa noqotee cajibtu lyawma maantaan la yaabay maxay ka noqotay mafcuul sirtu nisfa alyawmi maxay kaa noqotay mudaaf iley haddaba waad kaasi waa kii mutasarifkaa weeyaan darafnimo una laazimaya in lagu nasbiyo ka darafnimona in lagu nasbiyo laazimaya waa lafdiga qatu iyo cawdu iyo weligoodda darafnimo in laazimana daman baa lagu binaya intaa masl fahni intaasu wainda cinda wainda cinda laqmadaasi waa maay waa mubtade soo ma wainda cinda annasbu nasbo yastamiru waa daa'imi ay huwa nasbuhu fiiha cinda dhexdeedu laazimi laakinahaa ha yeeshee cindi tujaru la jeri ay hiya cinda waa la jeri bimin min ayaa lagu jeri faqad xaal ay ku filan hiya mintu wuxuu ku leeyahay cinda ba waxaa daa'ima maxay nasba weligeed ba darafnimaa lagu nabiya weligeed ba he darafnimaa lagu nasbiya mararka qaarkood bay ka baxdaay hadday ka baxdana ma fogaatee waxaa lagu jaraa un minun baaba lagu jaraa bes xurufujarka mintaa keliya ka jiri kartaba iyada iska ilaali xurufujarka maxaa ka jira xurufujarka way fara badnaa so ilaa dhowr iyo laatan ko iyo laatan mayn mintaas baa ka jiraysaba may fogaan be soomad arag may fogaan qaarkood baa yidhi ilaa baa lagu jiraa waa laxni laxni weeyaan min un baa jirta mintaas un baa jiraysa iyada jalastu cindaka ama kharajtu min cindika walow kaana min cindi ayr اllahi lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira ind waxa jirta un mintaas ma jirto iska ilaali marka markaa cinda nas bay laazimtaa nasbihi hadday ka baxdana ma fogaanaysa min kelin baa jiraysa xarafkaas baa jirayaba misle faanaynta wa cinda cinda waa mubtada anasna waa mubtada labaad annasbu nasbihi yastamiru mid daaimaya waaye ay huwa nasbu fiiha cinda dhexdeeda ayuu laazimaya laakinahaa cindi tujaru waa la jeri ay hiya cinda bimin min ayaa lagu jeri faqad xaal ay ku filan tahay ismu ficil mudaaraban ka laqmani faqad xaal ay ku filan tahay hiya mintu mintaasaaba ku filan wa inamaa saadafta makaan alla makaanka aad la kulanto fi fi makaan alla makaanka aad la kulanto laa tudmaru xaal aan la qadarahayn ay hiya fiida farfac rafci hu darafka rafci waqul dhena yowm lkhamiisi khamiista maalinteedu niyarun mid widhwidha soo iftiimaysa weeye muxuu ku leeyahay alkana haddee fi macnaheedii aan la idmaarinino fi macnaheedii haddii aad ka weydid farfac buu ku yidhi sheeku ya macnaa fi darafka in laga dhex dhandhamiyaan idhidina soo ma haddee fi laga dhex dhandhamin waayo iska rafci buu ku oo ma rafcun buu laazimaya may soo nig iminka kulahaa nasbo kaloo u bixi karaa waa la jeri karaa u fiirso farfacdan uu ku leeyahay mithaalun laa qaydun waa mithaal qayd maaha rafcunaa dul joogin de ila waxaa lagula iman maxay waxaa lagula imani sheekhow cajibtul yawma baa lagula imani ya markaa rafcun hadul joogine rafcaha waa miaal waa tusaale uni qayd maaha dabar maaha hadul taagnaanu rafc si intaa maynaan fahmin marka wuxuu kuleeyahay macnaa fi darafkaa haddii aad ka dhexdhinamin weyda ama darfu makaan ha noqde ama darfu zamaan ha noqde he darafnimadii uu ka baxuu kuleyahy marka darafnimadii uu ka baxay oo tusaale yowmulkhamiisi maalinta khamiistu macnaa fi maad ka dareenday la mubtaday noqotay soo maaragtid niyaruna waa khabarkeegi marka khulaasadu waa maxay haddee macnaa fi aad ka weydid darafkaasi ama darfu makaan ha noqde ama durfa zamaan ha noqde darafnima ku nasbintii waa ka baxay rafcun ha u laazimina rafcahaasi waa mithaale qayb maaha intaan ma isla fahnin wa inamaa saadafta makaana la makaanka aad la kulanta fi fi fidaasa mafcuul biqasdi lafdiha laa tudmaru xaal aan la qadarahayn ay hiya fi farfac rafci adigu darafkii rafci waqul dhe yowmulkhamiisi khamiista maalinteedu niyarun mid wirwirasto iftiimaysa weeyi baabulistitnaai